بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم walaalayaal halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga ahaa bidaayat lmutafaqih oo inoo akhrinayay sheekh maxamuud xaliika xafidahullah cajaladiisii koobi tobnaad falyatafadal mashkuura الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا عليم يا حكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة أي هذا كني كتاب الزكاة زكدي كتاب كيدي weeyaan oo meeshii zakada lagu baxsin lahaa oo zakada iyo maxalkii lagaga warrami lahaa weeye kitaabkan zakadu waxyaalaha ugu muhiimsan oo bulshadu ay wax badan ka moogan tahay bay ka mid tahay sakada iyo dhaxalka iyo xajka iyo salaada waa meelaha dadku aada uga moogan yihiin iyo tawxiidkaba wuxuu yidhi sheekhu markaa kitaabu zakaati zakadii kitaabkeedii zakada luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa annamaau waziyaad annamaau waziyaada waa wax kobcay oo kordhay way zakadu wax kobcay oo kordhay baa zake la yidhaahdaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa ismun lima yukhrijuhu linsaanu min xaqi illahi tacaala fii maalihi ila alfuqaraa waa wax uu qofku bixinayo oo uu xaqa alle ka mida subxaanahu wa oo maalkiisuu ka bixinayo alle uu siiyey oo qism iyo qayb muqadara ay tahay oo fuqarada uu siinayo zakana waxaa loogu magacaabay zakada barakada la rajaynayo ilaahay subxaana wa tacaala qofka naftiisa inuu ku hufo maalkiisiina uu ku hufo min azakaati baa laga soo qaatay zakaduna waa waxa siyaada ee kobca ayaa la yidhaahdaa ee dahaarada iyo barakada allah subxaana wa tacaala markuu zakada waajibinayay wuxuu yidhi fii suurati tawba khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha ayadaasaa lagu waajibiyey zakada arkaanta islaamka ay shantay ka mid tahay waxay culimmadu mufasiriintu iyo fuqahadu waxay sheegeen in qur-aanka gudihiisa zakada iyo salaada inta goobood oo ilaahay uu xidhiidhiyey marka la tiriyo laba iyo siddeetan aayadood baa ilaahay zakada iyo salaada uu xidhiidhiyey laba iyo siddeetan aayadood ayaa ilaahay qur-aanka gudihiisa salaada iyo zakada uu xidhiidhiyey alle subxaana wa tacaala zakada marka wuu farad yeelay waana shay waajiba waxay waajib ku tahay bilkitaabi wa bisunnati wa bilijmaac way waajib ku tahay qofka muslimka inuu gutana waa shay waajib ah waayo khud min amwaalihim baaba la yidhi allah aayad kale waa tuu wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allah fa ulaa'ika hum lmudcifuuna alle waa tuu subxaana wa tacaala qofkii markaa wax sadaqaysta oo kasab wanaagsan wax ka sadaqaystana ilaahay kasabka wanaagsan mooyaane wax kale ma aqbalo waatuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaa alle subxaanahu wa tacaala gacantiisa midig buu ku guddoomaa oo sakadii kaga qabtaa dabeetana waa u kobciyaa sida qofka idinka idinka mida ah faraska yar ee uu leeyahay darmaanka u kobciyo ilaa ay buur weyn noqoto sakada iyada ah waxaa sharcigu aada uga digay qolada sakada diida ee maanicu zakaadka la yidhaahdo ee sakada aan bixin allah subxaanahu wa tacaala waa tuu wa weylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna azakaata wahum bilaakhirati hum kaafiruun mushrikiinta waxaa loogu dowgalay taasaa ka mid ah aayad kale waatay ahayd waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada maa kanastum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknisuun marka darsiga aan sabuurada ku qoray maynan gaarin weli waa gaari doonaa darsigaynu ku jiraa marka tan kale horta la soco inta la gaaraya kaa marka wuxuu tilmaamay allah subxaana wa tacaala maanicu zakaadka inuu dhibaato badan uu leeyahay kuwa zakada kuwa dahabka iyo fidada kaydsanaya ee wadada alle aan ku bixinayn cadaab aada u xanuun badan u bishaaree ee maalin cadaabkaas lagu gubi doono ee maalin lagu gubi doono naarta jahannama oo jidhkoodao dhan lagu ololin doono dhinacyada iyo dhafoorada iyo meel walba cadaabkaasi ka gaari doono oo alle uu odhan doono abaalgudkan waxaa laydinku siiyey haddii alla idmaayo wixii aad naftiina u kaydsateen ee aad sadaqaysan weydeen dhamiya markaa wixii aad kaydsanayseen adduunka markaa joogteen ee aad diideen aad bixisaan allah waatula subxaana wa tacaala walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayuطawaquuna maa bakhiluu bihi ywma alqiyaamati walilaahi miiraahu samaawaati waalardi wallaahu bima tacmaluuna khabiir alla waa tuulaa subxaanahu watacaala kii geela iyo ariga iyo loda lahaa isagana aakhire waxaa la keeni doonaa geelii iyadoo aan neef ka maqnayn neefkii uu sadaqaystay iyo neefkii uu haddii alla idmaayo qashay neefkii ka dhintay neefkuu bixiyey muquuna u bixiyey iyo neefkuu yarad u bixiyey neefkuu cidsiiyey iyadoo aan neef ka maqnayn baa geelii la keenayaa oo adhigii la keenayaa oo lo la keenayaa markaasaa inta banka qiyaame la goglo isagii ayaa geela iyo adhiga iyo loodu ay ku durduranayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo wixii geesa lahaana geesaha ayla dhacayaan oo ku mudayaan markaasuu cabaadayaan marka cadaabkaasi waa hordhac kii weynaa ma aha maxsharka inta la taagan yahabaa intaa taqdiim iyo hordhac baa ilaahay usii siinayaa intaan kii weynaa ee khatarta ahaa la gaarin kii lacagta kaydsan jirin bixin jirinna sakadeeda waatuu nebigu laha sal alla aleh wasalam isagoo lacagtii iyo maalkii laga soo dhigay abeys aada u weyn oo suntii ka badatay dhakadu caddaatay ayaa uu surka isaga duubi doonaa markaasuu qowlalada ka cuni doonaa anigaa maalkaagii ah anigaa kansigaagii ah buu odhan doonaa marka sakana maanicideedu waa shay aada khatar u ah kitaabka iyo sunnahaba aada khatar uga ah waxaa xaaraaman qofku inuu sakadii ka bakhaylo iyada qudheedu waa xaaraan oo nebigu sal alay waslam aad buu uga digay waayo waxaa kaloo xaaraam ah in qofku sakada uu bixinayo uu gallad iyo manni uu raaciyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waladaa buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala saddex qof jannada ma galaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida almannaanu bimaa acطaa qofka ku gallad sheegta waxa uu bixiyo kaa jannada ma gala buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii mutasadiqa ahaa ee wax sadaqaystay sharcigu wuxuu u diiday xitaa inuu sadaqadii ciddii uu siiyey sakada uu ka iibsado laguma ogola xitaa hadaad zaka bixiso sakadii ciddii aad siisay aad ka bixisay inaad xitaa sakadaa aad maaragtay laguma ogola aad qoladii aad siisay aad ka iibsato waayo cumar bnukhadaab ayaa faras nin saka u siiyey dabeetana wuxuu arkay faraskii oo ninkii uu iibinayo lacag jaban uu ku iibinayo rasuulku markaa wuxuu doonay inuu ka iibsado rasuulkuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam rasuulkana wuxuu yidhi laa tabtichu ha ka iibsan walaa tacud fii sadaqatik sadaqadaadina ku noqon hana ka iibsan xitaa hadduu lacag jaba siinaya lama ogola gabadhiini maalkeedii sadaqaysato iyaduna waa shay bannaan oo xoolaha ay leedahay waxaase fiican ninkeeda inay idin weydiiso oo kala tashato waayo nebigu waa tuu lahaa calayhi salaatu wasalaam laa yajuusu limra'atin laa yajuusu limra'atin amrun fii maaliha idaa malaka zawjuha cismatuha qofka dumara uma bannaana haddii alidmaayo inay la madax bannaanaato talada maalkeeda iyo hantideeda mar haddii nin uu guursaday oo xarigiisa ay ku xidhan tahay waa inay talada wax ka siisaa hadday dee waxba aanay ka siin xitaa sadaqaystaan basi ma laha laakiin waa sida fiican weyaan sidaa awgeed baa rasuulku sal alla alay ali wasalam waxa uu aad iyo aada u tilmaamay sakada sidii allaba rasuulku salawaatu subxaanahu wa tacaala qur-aanka uga warramay waxaa sidoo kale aada loo eedeeyey qolada wax ka sheegta qolada wax sadaqaysata haddii alla idmaayo durta ee munaafiqiinta ah alle waa tuulaha aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi اsadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum walahum cadaabu aliim allah waa tuulaha subxaanaه wa tacaala sidoo kale waxaa sharcigu aada u diiday wixii lagu siiyey adigoon cidna weydiisan haddii laguu garto waa la qaataa lama diido oo nebigu sal اla alay wasalam markii uu saxaabadiisa qaar ka mid a ah sida cumar cali bin abi aalib oo kale ayaa rasuulku uu siiyey ama cumar oo kaleba oo markaa uu diiday oo rasuulku ilah anigu uma baahnin waa ka deeqtoonahay nebigu sal ly slm wuxuu ku yidhi idaa ataaka allahu maalan lam tas'alhu walam tushir ilayhi nafsak walam tashirhu ilayhi nafsak faaqbilhu fainamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayk haddii aad alle uu maal iyo xoola ku siiyo aadanna weydiisan oo aadan oran waxaa hallay siiyo haddii alla idmaayo uuna hanqal taagin aqbal buu ku yidhi allah rasuulkiisa sal allahu ali wasalam waa risqi alle subxaana wa tacaala uu kuu soo kaxeeye ku siiyey waxay culimmadu tilmaamaan qoladan maanicu zakaadka ah waa saddex qaybood baa loo qaybiyaa qolada maanicu zakaadka ah haddii qofkii uu zakadii waajibnimadeedii inkiro zakadan waajiba ma aha oo islaamka arkaantiisa ka mid maaha hadduu yidhaahdo qofkaasina muslimna uu sheeganayay isagoo murtad ah baa la dilaya ilan waa ridoobay rukn dhan buu inkiray haddaan jahli wax la mid ah aanay ku xambaarin inuu xadiidu cahdi yahay markaa soo muslimay mooyaane hadduu markaa soo muslimay laakiin waxaa loogu cudur cudurdaarayaa jahligiisa ka labaad waxa weeye qofkii sakadii inuu bixiyo diida isagoo aaminsan inay waajib tahay wuu aaminsan yahay kii hore cagsigii wey waa ku dambaabayaa kaasi diididdow sakada diiday bixinteeda dhabcaalnimo iyo bakhaylnimo ayuu u diidayaa waxaa xaakimkii laga rabaa markaa ummadda markaa xukumayey inuu zakadii si khasaba kaga qaado oo weli qaar qaarba waxay leeyihiin haddii aan la idmaayo maalka badhkiina ha ka qaado maalka badhkiina maalkii zakadii intii lagu lahaana ha ka qaado hantida badhkeedna ha ka qaado waayo xadiidkii bay u daliishadaan nasai uu warinayay waman manacahaa fa inaa aakhiduuha wa shatra maalihi cazmة min cazamaati rabbina tabaaraka watacaala laa yaxilu liali muxamadi minha shayun waatuu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam qofkii zakada manciya oo annagu waxaanu ka qaadaynaa intii lagu lahaa ee zaka ahayd iyo maalkii barhkii ayaanu ka qaadaynaa waa rasuulku lah sal allau alay waslam qolada saddexaadna waxaa weeye maanicu zakaadka ah qolada zakada mancisaa gudashadeeda iyagoo waxay og yihiin inay waajibtay bay aaminsan yihiin laakiin waxay u diidayaan burcad bay noqdeen waa xoogaysteen maamulkii islaamkay kasoo horjeesteen wadagal iyo duurgal bay noqdeen kuwa iyaguna zakadii khasab baa lagaga qaadayaa haddaba sakadii ay ku waajibaysaa waxay ku waajibaysaa zakadu qof kasta oo muslim ah oo xor ah oo wax zaka gooya oo saka goys ah milkiya oo gacanta ku haysta sanadna uu kasoo wareegay ayaa zakadu ay ku waajibaysaa oo maal ah iyo wixii iyo wixii la midka ah wixii maalka isagu wixii ahaa midhihii iyo wixii la goosanayay iyaga looma eego midhaha haddii alla idmaayo sanad ha usoo wareega lama yidhaahdo waayo alle wuxuu yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadi sakadiisa bixiya iyo xaqiisa maalinta aada beerta goosataan marka beerihii wixii kasoo go-ayay marka lasoo gooyo ayaa unbaa la eegayaa bal nisaabkii inuu gaadho nisaabkana waa u tegi doonaa haddii markaa nisaabkii uu gaadhi waayana zaka ku waajibi mayso hadduu nisaabkii gaadhana waxa weeyaan sakadii waa ku waajibaysaa laakiin loo eegi maayo haddii alla idmaayo inuu sanad ka soo wareego loo eegi maayo wuxuu yidhi sheekhu calayhi raxmatullah addaabidu alwalu daabidka u horeeya alamwaalu amwaasha iyo xoolaha allatii taasoo tajibu fiiha azakaatu sakadu ay ku waajibayso hamsatun shan weeye midda u horaysa alahmaanu waa labadii lacagood labadii lacagood ayay sakadu ku waajibaysaa labada lacagoodna waa addahabu waalfidatu dahabkii iyo fidadiibaa sakadii ku waajibaysaa fuqahadu si kalena waa ku magacaabaan oo waxay yidhaahdaan annaqdayn labada naqdina waa la dhahaa marka alahmaan annaqdayn aldahab waalfida waa isku micne marka sakadii waa ku waajibaysaa ama ha noqdaan wax lacag ahaan ah ama ha noqdaan wax haddii aan idmaayo la xidhoo laysku qurxiyo laba shardi baa asal u ah in nisaabna ay gaadhaan yacnii tiradii ay ku saka goyn lahaayeen waxaasi inay gaadhaan sanadna inuu ka soo wareego haddii ay nisaab gaari waayaanna zaka ku waajibi mayso dahabkii oo kale ilaa uu labaatan diinaar gaaro nisaabkiisu waa labaatan diinaar ilaa labaatan diinaar uu gaaro dahabku saka ku waajibi mayso labaatan diinaar marka uu gaaro ayaa zaka ku waajibaysaa labaatankaa diinaar adugu markaa sida eh, miisaanka wasnigan maanta la isticmaalo haddii lagu dhufto dahabku saddex qaybood buu u qaybsamaa nooc waxaa la yidhaahdaa waa nooca afar iyo labaatanka noociisu yahay noocna waa dahabka noociisu koob iyo labaatanka uu yahay noocna waa nooca uu sideed iyo toban uu yahay marka innaga inta badan waxaynu aada u naqaanaa nooca afar labaatanka iyo koob iyo labaatanka aa aada loo yaqaanaa arqaamta caynkaasoo kale leh adigu nuucu noqdaba dahabkaasi inkastoo uu ugu qiimaha fiican ee ugu dadku aada u jecel yahay looda jecel yahay nuuca koob iyo labaatanka uu yahay waxay yidhahdeen fuqahadu ama culimaa lislaam ba culamaa lislaam dahabka wasnigiisu waa shan iyo siddeetan garaam shan iyo siddeetan garaam oo dahaba haddii gabadhu ay haysato ama bayac mushtariya ganacsi ha u haysato ama haddii aan la idmaayo miday isku qurxiso ku xaragooto ha u haysato zakaa ku waajibaysa zaka ayaa ku waajibaysa qowlka raajixa ah zakaa ku waajibaysa waayo waa zakadaa laga bixinayna waa rubuc toban meelood inta waxaa loo qaybiyo meesha tobnaad ayaa afar inta loo qaybiyo bay qayb gabadhii bixinaysaa ama dahab ahaan bay u bixin kartaa gabadhii ama lacag ahaan bay u bixin kartaa labadabaa banaanta inay u bixiso kii ay ku xaragoonaysay iyo kii bacmushtarka ahaa ee laga ganacsanaya intuba dahabka zakadiisuna waa caynka waana qowlka raajixa ah culimmadu qaar way isku yara khilaafeen dahabka gabadhu ay ku xaragootoo xidhato haddii uu gaadho shan iyo siddeetan garaam zaka ma ku waajibaysaa mise ku waajibi mayso khilaaf baa ku jira laakiin qowlka saxiixa ah waxa weeyaan inay zaka ku waajibayso laba shardi baa u degan labada shardi shardiga koowaad waa inuu shan iyo siddeetan garaam dahabkaasi gaadhay shardiga labaadna waa in sanad ka soo wareegay sanad waa inuu u galo waana qowlka abi xaniifa uu qabo shaafici laba qowl buu leeyahay qowlna waa ku diidaa qowlna waa ogol yahay marka isagu qowlka raajixa waa inuu qowlku ogol yahay weeye axmed ibnu xambal qudhiisu laba qowl buu leeyahay oo qowlna waa ogolyahay adilada loo daliishada waxaa ka mid ah xadiidka camr bn cabdillahi bni camr bn alcaas gabadhii rasuulka u timi sala allahu alayh waalihi wasalam oo yeman ka timi gabadh ay dhashayna ay wadatay oo markaa laba shuuliyood ay gacanta ugu jireen oo dahaba oo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam atu'addiyaani zakaata haadihi kuwan zakadooda ma gudataa oo ma bixisaa markaasay islabadii islaamood ee isdhalay gabadhiiyo hooyadeed baa waxay yidhaahdeen laa maya nebigu wuxuu yihi sal allau alay wasalam ku farxi lahayd in ilaahay aakhira kuugu bedelo laba shuuliyood oo naar ah ku farxi lahayd markaastee maya rasuulka ilaahayow marka xadiidkaas iyo xadiid kaleba ama aahaar kale waxaa laga dhiganayaa ama ku cadba in haddii alla idmaayo dumarku waxay isku qurxiyaan ee dahab ah in zakadu ay ka baxayso inay zakadii ka baxayso fidadiina waa sidoo kale fidadii iyaduna zakadii baa waajibaysa oo lacagtii qofku uu haystayna waxa weeyaan zakaa ka waajibaysa haddii ay nisaab gaadho nisaabka lacagtu waxa weeyaan iminka waktigan aynu joogno xaaliga ah waxaa lagu nisaab gooyaa ama waxaa lagu tira gooyaa tirada dahabka lacagta aada haysataa haddii ay u dhigmi karto ilaa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ah. haddii lacagtaasi ay u dhigmi karto waxa weeyaan sakaa ku waajibaysa waxaad haysato ee lacag ah ama dukaanka aada haysato ee meesha aad wax ku iibsanayso bakhaarkaagu lacagtaa aad haysato haddii ilaa shan iyo siddeetan garaam ay gaadho oo dahaba ay kuu goyn karto waxa weeyaan waxaa ku waajibaya sakaa ku waajibaysa lacagtaa inaad ka bixiso ayaa zaka ku waajibaysa marka wuxuu yidhi sheekhu alahmaani labadii lacagood ayaa zakadii ku waajibaysa qodobka labaad waa bahiimatu lancaami waxaya waa bahiimatu ancaami waa nicmooleydii mayeedhaanka ahaa bahiimadu waxay mahadlaha ah weeye waa xayawaankii ama nicamtii allayna siiyey xayawaankii nicmooleyda ahaa ee mayeedhaanka ahaa ee aan hadlayn waa geelii iyo adhigii iyo lodii weeyaan adhi haddii la yidhaahdana ido iyo riyaba waa ku jiraan lo haddii la yidhaahdana waxaa xitaa soo gelay loda jaamuuska la yidhaahdo ee lo dibadeedka la yidhaahdo lodaa qudheedu waa soo gelaysa geelu isaguna waa sidoo kale saddexdaasa sakadii ku waajibaysaa sidaa awgeed ayaa shuruud saddexa ayay leeyihiin markay sakadu ku waajibaysa saddex shardi shardiga koowaad an takuuna saaima an takuuna saa'ima waa in xoolahaasi ay yihiin xoolo foofa oo daaq taga bimacnaa saaima waxaa loo jeedaa xoolo daaq taga oo xerar xero leh oo xeradooda aroortii markii laga danaysto oo wixii dadkii lahaa ay ka fushadaan hadday la maali lahaa iyo haddii neef lagala bixi lahaaba waa inay xoolo foofa ay yihiin oo meelaha xooluhu ay foofka iyo daaqa u tagaan waa inay halkaa u daaq tagaan markaa meeshii maxaa ka baxaya shardigaas shardigaa meesha wuxuu ka saaray xoolihii gacanta lagu hayay ee cawska iyo biyaha loo iibin ee la calfinayay kaa waa ka baxay soo maaha xoolihii waxaa ka baxaya maxay gacan ku dheefinta ahaa oo gacantaa lagu dheefiyaa intuu tago caws ma cuno xeruu ku xahaysan yahay gawaadhi cawsaa loo rogaa oo la siiyaa oo waa la calfiyaa haddii xoolaha lagu calfinaya meesha ay yihiin xoolo ganacsi loo diyaarinayo waa awr la dhoofinayo waa dibi la dhoofinayo waa ahmin la dhoofinayo hadday yihiin qaab kaley sakada usoo gelayaan qaabkii curudu tijaara qaab ganacsigii lacagtii xaggoodii halkaas dekada ka soo gelayaan laakiin qaabkii xoola ahaan neefku markuu shan neef adhiga ay gaadhaan intaa laga qaado markay afartan gaadhaan adhigu intaa laga qaado taa waa ka baxeen iyagu shardigaasaa u diiday shardiga labaad an tabluqa nisaab an tabluqa nisaab waa in nisaab ay gaadhaan yacnii waa inay tiradii ay ku saka goyn lahaayeen xooluhu waa inay gaadhaan shardiga saddexaad an yaxuula calayha alxawlu an yaxuula calayha alxawlu waa in sanad ka soo wareegaa sanad waa inuu usoo wareegaa saddexdaa shardi baa loo shardiyaa haddii saddexdaa shardi shardi ka mida la waayo falaa zakaata fiiha falaa zakaata fiiha haddii hal shardi oo ka mida la waayo geela aan u horayno nisaabkiisa geela nisaabkiisu waa shan oo waad hadda naqshadaas kuu qoran ee meesha aynu ku qornay geelu waa nisaabkii geela waxa meesha hadda ku qoran arigii loodii kuma jiraan geela marka uu shan tuldood gaaro raqamka koowaad shan ilaa sagaal intuu ka gaarayo shaatun waaxida neef ayaa laga bixinaya soo ma shan neef maalintuu gaadho ilaa intuu ka gaarayo sagaal neef maxaa ku waajibaya neef adhiga maalintuu toban noqdo ilaa afar iyo tobanna shaataani laba neefoo adhiga neefkii neef baa ku kordhay waayo dee tiradii baa badatay soo maaha maalinta uu shan iyo toban gaadho ilaa sagaal iyo toban imisaa laga bixinayaa saddex neef oo ariya maalinta uu labaatan gaadho ilaa afar iyo labaatan intuu joogana arbacu shiyaahin afartaas ari baa laga bixiyaa geela tirada afar iyo labaatanaad ilaa tirada shanaad inta laga gaarayo waa shan shanaad soo maha ama shan afraadba shan shanaad wey intaas waxaa laga bixinayaa shan shanaad oo mid la-un weeyaan afar iyo labaatanka intuu geelu soo gaarayo laga bilaabo ilaa shan marba inbaa kordhaysa shaniba midbaa ku kordhaysa shanta koowaad waa neef ariya shantii labaad hadday ku darsanto toban uu noqdo imisay noqotay laba neef soo maa shan ku dar shantaad ku fahmi kartaa shan markaad ku dartid shan iyo toban maalintuu gaadho imisaa ka baxaya saddex neef ilaa ilaa labaatanka buux labaatan markuu gaadho ilaa afar labaatanna waa kaas intaasoo laysu geeyey waa alwaajibu hunaa min alhanam waa wixii waajibka ah ee haddii alidmaayo ariga ka baxayay maalintuu gaaro shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon bintu makhaadin baa ka baxaysa bintu makhaad waxa weeyaan bintu makhaadku waa ina waxaa la yidhahda waa mid hooyadeed ay irmaan tahay waa umul makhaadku waa umusha waa mid hooyadeed umul ay tahay waxaa looga jeedaa waa waa qaalin atamat sanatan qaalin gujir ah qaalin gujir ah oo hooyadeed gugaagugiisii ay umushay oo weli aanay ka gurin qaalintii ay jaqjaqdo qaalin gujir ah oo hal sano dhammaysatay ayaa ka baxaya geelii maalintuu shan iyo labaatan ilaa intee ilaa shan iyo soddon intuu hagaadhayo lix iyo soddon maalinta uu gaarneef ku darsamo ilaa shan iyo afartanna bintu labuunin ina caanooley baa ka baxaysa labuunku waa labankii waa caanihi ina caanooley baa ka baxaysa ina caanooley waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta laba gujirsatay gugii saddexaadna markaa u bilowday qaalin laba gujirsatay gugii saddexaadna ama sanadii saddexaadna u bilaabatay marka uu geelu lix iyo afartan gaadho ilaa iyo haddii aan la idmaayo ilaa iyo lixdan xiqa xiqaa ka baxaysa xiqa waa tii mutaysatay marka la fiiriyo xiqa waa tii mutaysatay baa marka la fasiro maxay mutaysatay inuu inuu awrku abaahiyo ayay mutaysatay oo iminka waxay diyaar u tahay inay da'dii kale qaado awr ku abaahiyo oo da'deeduna waxa weeyaan allatii atamat alaaa sanawaatin saddex sannadood bay jirtaa oo dhammaystiratay sanatayn sanatayn laba sannadood maxay gashay fii alaa fii iyo alaa baa qoran soo fii iyo saddex sanadii saddexaad bay gashay marka laba sannadoodna waa dhammaysatay sanadii saddexaadna way gashay waaya markuu geelu koob iyo lixdan gaadho ilaa shan iyo toddobaatan jadaca baa ka baxaysa jadaca waa tii ilka dhacsatay waxaa laga yaabaa sabuurada xunooda kusoo dhawaata waan garan waa arki lahaydeen waa tii ilka dhacsatay oo waata ilka dhacsatay waate allatii atamat arbaca sanawaat afar sannadood bay jirtaa sanadii shanaad baa markaa u bilaabatay intee sannadood bay jirtaa afar sannadood maxay gashay fii hamsa fii amsa tii shanaad bay gashay baa looga jeeda yani meesha ii qaadi weydoo shantii baan caadi xisaab ahaan u qoray marka sanadii shanaad bay gashay waaya lix iyo toddobaatan markuu geelu gaadho ilaa sagaashan intuu gaadhayo tirada intaa udhaxaysa maxaa ka waajibaya binta labuunin labo ilmo caanoley ah laba ilmo caanoley ilmacaanolayda imsay ahayd waa tii laba sannadoodna dhammaysatay sanadii saddexaadna markaa gelaysa ka laba qaalmood oo laba bujir ah oo midaba laba sannadood ay jirto ayaa ka baxaya koob iyo sagaashan ilaa boqol iyo labaatan markuu geelu gaadho waxaa ka baxaya laba il xiqataan xiqataanku waa laba awr inay awr abaahin diyaaru ah oo waa tii saddex sannadoodna dhammaysatay sanadii afraadna markaa gelaysa boqol iyo labaatan ilaa boqol labaatan iyo sagaalna saddex ilmo caanuley baa ka baxaya waa saddex waa neefkii laba sanna dhammaystay oo sanadii saddexaad gelaya marka uu gaaro boqol iyo soddon ilaa boqol iyo soddon iyo sagaalna labo waxaa ka baxaya xiqa ah laba xiqadood iyo mid bintaa labuunin ah baa ka baxaysa xiqatun wa bintaa labuunin baa ka baxaysa laba xiqo iyo hadii alaidmaayo hadii ala idmaayo xiqatun iyo bintaa baa ka baxaysa waa neef dee saddex sannadood intuu jirsaday sanadii saddexaadna galay bintaa waa neef laba jir ah marka neef laba jira iyo neef saddex jira ayaa haddii ala idmaaya ka baxaya boqol iyo afartan ilaa boqol iyo afartan iyo sagaalna waxaa ka baxaya laba tuldood ama laba qaalmood baa laga bixinayaa oo qaalin waliba ay jirto saddex sannadood dhamaysatay sanadii afaraadna gashay iyo hal bintu labuun hal bintu labuun baa ka baxaysa waay marka boqol iyo konton ilaa boqol iyo konton iyo sagaal uu gaadho geelu saddex qaalmood oo qaalintiiba afar jir ay tahay baa ka baxaysa yacnii sanadii saddexaad bay dhamaysatay tii afaraadna way ku jirtaa taasaa ka baxaysa marka uu geelu gaaro boqol iyo lixdan ilaa boqol lixdan iyo sagaal afar arbaca arbacu banaatalabuun afar banaatalabuun baa ka baxaysa oo banaatalabuunkii waxay bintalabuuntii waan soo marnay waa neefkii laba gujirsaday afar qaalmood oo min laba jir ah baa geelaa laga saaraya boqol iyo toddobaatan ilaa boqol iyo toddobaatan iyo sagaal xiqaa ka baxaysa saasuba xisaabta ku wadaysa neef xiqaabaa ah ka baxaysa oo afar jir ah iyo haddii aa la idmaayo saddex haddii aan la idmaayo laba jiro ah baa ka baxaya intaas saasaa lagu waday fa bixisaabihaa xisaabta saasaad ku wadaysa si kalena waa la dhihi karaa oo haddii aan la idmaayo kontonkii walbana si kalena waa la dhihi karaa oo si kala loo geli karaa oo waxaa la dhihi karaa maalan kontonkii walba xiqaa laga saarayaa xiqo waad soo ogaatay oo de waxa wey waa neefkii saddex sannadood jirsaday sanadii afaraadna galay afartankii walibana waxaa laga saarayaa bintulabuun sana waa loo dhihi karaa konton waliba waad ka saaraysaa xiqa waad ka bixinaysaa afartan walibana bintulabuun baad ka saaraysaa marka geel nisaabkiisii saasaa looga bixinaya zakadii iyo fidadii waxaa ku haray iyadu lodii baa ku hadhay lodii iyadu waxa weeyaan geela naftiisa hadaynan dhaafinba waxaa dhici karta qofkii in neef jadaca a ah laga rabo neef afar sano jiray sanadii shanaadna galay baa geelaysii laga rabaa markii uu jadacadii laga rabaybuu wuxuu waayey jadacadii wuxuu bixinayaa markaas neef xiqa ah qaalin shan jiraa laga rabaa wuu waayey qaalin afar jira iyo laba neefoo ari u bixinayaa waa garad sooma ila waa laga waayi karaa ariga geeli sooma hade qaalin shan jiraa geela ay ku waajibto keen geeli buu dhex galo qaalin shan jira waa ka waayey muxuu bixinayaa marka qaalin afar jira qaalintan afartirja sanad baa u dhiman soo maaha de marka sanadii booskeeda muxuu ku buuxinayaa laba neefo oo adhiya marka qaalin afar jir iyo laba neef oo adhiyu bixinayaa qofkii ay ku waajibtay haddii alla idmaayo cagsigeed waxaa ku waajibtay qaalin afar jir ah markaasuu wuxuu hayaa qaalin maxay ah shan jiru hayaa marka markaan isagaa sanad ziyaado ku yahay sooma qofkii sakada uu siiyey ayaa laga rabaa laba neefo oo adhiya inuu u celiyo markaa waa kii hore cagsigiis kii hore cagsigiis inuu u celiyaa laga rabaa maalan waxaa laga rabaa xia inuu bixiyo xia inuu bixiyaa laga rabaa xiqadiibuu waayey waa qaalin muxuu ahaa sanadii afaraad ku jirta saddex sannadoodoo dhammaysatay markaasuu xiqadii waayey muxuu bixinayaa markaa haddii alla idmaayo bintulabuun buu bixinayaa laba neef arina waa ku daraya qaalin laba jiruu bixinayaa laba neef arina waa ku daraya waaya hadduu waayana dee melyan lacag ku daraya maalan melyan lacaga iyo wuxuu bixinayaa arigu hadduu meeshuu joogo laba neef ariga qiimihiisa neefkiiba shan boqol ka soo qaad melyan buu bixinaya haddii uu geeliisa binti labuun laga rabay qaalin laba jir ah sanadii saddexaadna gelaysaa laga rabay waa laga waayey waxaa geeliisa laga helay qaalin maxay ah haddii alidmayo afar jira baa laga helay marka qofkii sakada qaadanayaba muxuu u celinayaa laba neefo ariyaa isaga la siinaya neefka geeliisa waxaa laga rabay bintulabuun ayaa geeliisi laga rabay wuu waayay bintumakhaad buu hayaa haddii ala idmaayo laba neefo ari raacinaya laba neefo ariya ayuu raacinaya marka adigu warka wuxuu ku ururayaa zakada arrinteedu waxay ku ururaysaa geelii iyo shan neef wax ka yar zako kuma waajibayso in qofkii isagu inuu iska sadaqaysto wax bixiye mooyaane geela shan bay sakadiisu ka bilaabataa ilaa wixii kor u socda waajibkana sida sharcigu u dejiyey weeyaan culimaduna isku waafaqeen lo-da iyada markii loo yimaado lo-da marka loo yimaado iyadu waxa weeyaan dee waa xayawaankaas ilaahayna siiyey ee la dhaqanayo isagu warkiisu waa iska urursan yahayba zakaatulbaqar waa shay waajib oo dee sunnaha iyo ijmaacaba ku cad oo nabigu waatulah caleyh salaatu wasalaam maa min saaxibi ibilin walaa baqarin akada kuwa diida ka hadlayay mucaad ibnu jabal xitaa rasuulku markuu diray caleyh salaatu wasalaam waatuu ku lahaa inuu zakadii uu ka qaado mid walba oo qaangaarana jizye ka qaad lo-diina sodonkii neefba waxaad ka qaadaa dibi ka qaad afartankii neefna musinno ka qaad waatuu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam marka lo-dii nisaabkeedu waa sidaas oo waxa weeye masale khilaafa maaha bayna asaxaaba sidaasaa lo u soconaysaa xisaabteeda saasaa looga qaadaya oo waxa weeyaan afartankii walbana musinaa laga qaadayaa soddonkii walbana tabiic baa laga qaadaya ama tabiicaa laga qaadaya weyl waxbaa laga qaadaya maalan baqarkii eh, soddonkii ah, neef ee lo-da ahaa ee foofayay ee daaq tegayey iyagoo zakaa laga qaadayaa wixii soddon hadday ka yaraadaanna waxba laga qaadi maayo waa qowl jamhuur muslinada yani waa qaalin gujira ama qaalin laba jir ah hadduu afartan yahayna waxaa laga qaadayaa qaalin laba jira haddii ay maaragtay eh, soddon ay tahayna qaalin gujira ayaa laga qaadayaa oo lo-ah inta badanna waxaa marka zakada haddayna in yar ururinaba lo-da soddonkii qaalmood oo la ah tabiicun aw tabiica baa ka baxaysa waa weyl ama weyl baa ka baxaya tabiic ama tabiic muxuu yahay maa lahu sanatan maa lahu sanatan hal sana wixii jira wey yacni qaalin gujir ah ama weyl gujir ah ayuu bixinayaa qofkii fii kulli arbaciinana afartankii walba maxaa ka baxaya musinna musinadu waa maxay waa tii laba gujirsatay tii laba gujirsatay ayaa loo jeedaa laba jir ah lahaa caamaan laba sannadoodtii jirtay baa loo jeedaa adhigii isagu sadaqadiisu de waa shay waajiba adhigu laga bilaabo afartan markuu kow ilaa sagaal iyo soddon kow ilaa sagaal iyo soddon wax zakaa lagama raba isaga in dee qofkii isagu lahaa sadaqaysta mooyaane laakiin markuu afartan gaaro afartan ilaa boqol iyo labaatan maxaa ka baxaya shaatun waaxida sida geeloo kale udejin karta dhib male afartan ka bilow ilaa boqol iyo labaatan waa imisa shaatun waaxida neef ariya boqol iyo labaatan ilaa laba boqol waa imisa shaataani laba neef oo adhiya boqol iyo laba boqol iyo kow boqol iyo labaatan iyo kow ilaa laba boqol waa laba neef oo adhiya laba boqol iyo kow maalintuu noqdo ilaa saddex boqol sagaal iyo sagaashan intuu ka gaadhayana intee laga bixinayaa halaathu shiyaahin saddex neefoo ariya afar boqol ilaa afar boqol sagaal iyo sagaashanna afar neefo oo ariyaa ka baxaya shan boqol ilaa shan boqol sagaal iyo sagaashanna shan neefo oo ariyaa ka baxaya sidaasaa marka ay ku soconaysaa afartan ilaa boqol iyo labaatan waa imisa waa neef soo boqol iyo labaatan iyo kow ilaa laba boqolna maxaa ka baxaya labo laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol sagaashan iyo sagaal maxaa ka baxaya saddex afar boqol ilaa afar boqol sagaal iyo sagaashan maxaa ka baxaya afar neef ka baxaya shan boqol ilaa shan boqol sagaal iyo sagaashanna maxaa ka baxaya shan neef oo adhiya ayaa ka baxaya isagana marka shuruudaha saddex shardi unbaa bahiimatul ancaamka loo eegaa saddex shardi ayaa shuruudaha ay ku waajibaysa ay tahay koow waxa weeyaan buluuqu nisaab in tiradii uu gaadho tiradii xooluhu ku sakagoyn lahaayeen geelu shan adhigu afartan lo-du soddon tiradii waa in horta ay u gaadhaan neefka adhiga iyo geeriya loda waa inay tiradii buluuqu nisaab shardiga labaad xawlulxawli waa in sanadii ka soo wareegtaa shardiga saddexaad asawmu xoolahaasi waa inay foofaan oo xoola foofa waa inay yihiin waxaa jirta zakada marka laga hadlayo bixinteeda waa in wixii xumaa ee ceebta lahaa ee cawarna aan la bixin waa in neef dhadiga la bixiyo waa in neef da'da sharcigu uu sheega la bixiyo ila waynu soo sheegan da'da la bixinayo da'da inuu bixiyo neef dhexdhexaada oo wanaagsan qofku waa inuu bixiyo sakada marka uu bixinayo waxaa taa la mid ah xoolihii laysku daray xoolihii waxaa jira wa la alkhilta xoolo laysku daraa jira dadka qaar ba waxay sameeyaan xoolaha markay sakada soo dhawaada isugu jira ayay kala soocayaan si aanay saka ugu waajibin maala lixdan ariya baa laba reer isugu jira haddii lixdanka adhiga ahi saka ku timaado neef baa lagu leeyay soo si aanay markaa udhicin bay kala soocayaan nin walba soddonkiisiibuu gaar u soocanaya haddii la kala soocay masakaa markaa dhacaysa dee soddon neef ari waba ka bixi maayo soo maaha taa nebigu waadiyey sal alla alay wasalam matalan waxaa la mid a ah laba neef oo adhiya laba laba laba xero ari oo arigii xero waliba afartan ay ku jiraan xero waliba afartan ay ku jiraan neef xero waliba neef baa ku waajibi laha soo maaha wara aynu isku darsanno si neef nooga dhaco neef aynu hadhow wadaagno markaasaa laysku daray arigii sideetan buu noqday neef baa ku waajibaya laakiin markuu xeradiisi kala joogay maxaa ku waajibi lahaa mid walba neef baa ku waajibi lahaa soo maaha marka isakaka cararkeed in loo kala sooco arigii ama sakaka cararkeed arigii in laysugu daro waa shay mamnuuca waayo nebigu wuxuu yuri sal allau alay wasalam laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaqa lama laysuma keeno ari kala tagsan oo kala firiqsan laysumana soo uruuriyo lamana kala firqiyo ari isku dumanoo isku dhex jira oo isku xero ah iyadoo markaa sadaqad laga baqayo wixii dad arigu isugu jira caadi ahaa ee sakadu markaa ay wada qabsatana way wada bixinayaan hadhow say u kala xoolo badnaayeen bay u kala qaybsanayaan neef arigaa ay bixiyeen ama xoolaha ay bixiyeen wixii haddii alla idmayo ay u kala qabato haddii nin uu leeyahay maalan lixda neef oo ariya nina waa afartan leeya boqolkaas isugu jiro neef arayaa ka baxaya soo maha eh, neef arya weli ma gaadhiisna matal ka soo qaad nin baa sideetan leh nina afartan buu leeyahy ninkaas deetanka leh haddii alidma nina sideetanka uu leeyahy laba neef baa ka bixi lahaa soo lixdan haddii arigaasi boqol isku gaadho afartan iyo lixdan bay kala leeyihiin neef arayaa ku waajibi lahaa dee neefka ariga lacagtiisa loo kala bari maayo ee eh, eh, saddex waaxood baa neefka ariga loo qaybinaya laba waaxoodna ninka lixdan kale baa bixinaya lacagtiisa waaxna ayaa bixinaya ninka afartan kale ila waa kala badan yihiin soo marka macnuhu waxaa looga jeedaa dadkii xoola isugu jireen say ukala xoolahaasi u kala badsadaan baa neefka ay bixiyaanna kharashkiisa ay u kala badsanayaan oo in say u kala xoolo badan yihin weeyaan xoolahaas ku sakagoynaya waxaa shardi ah daaqooda iyo darkooda iyo neefka abaahiya iyo xeraday ku hoydaan iyo qofka lisaya ee raacaya inay isku mid ahaadaan baa laazim ah ee marka rasuulku sal alla alay wasalam sidaasuu u tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh alkhaariju ka saddexaad waa alkhaariju min alardi dhulka wixii kasoo baxayay wixii dhulka ka soo baxay waa zuruucdii baa loo jeedaa midhaha dhul ka soo baxaya wixii dhul ka soo baxayay zakaa ka waajibaysa min nafsi qowlihi tacaala anfiquu min ayibaati maa kasabtum anfiquu min ayibaati maa kasabtum maxaa ka dambeeya wa mimaa akhrajnaa lakum min alardi yani waxaad bixisaan wixii aad kasbateen wixiisa wanaagsan wa mimaa kiina wax ka bixiya akhrajnaa lakum aanu idinka soo saarnay min alardi dhulkaanu idinka soo saarnay fii suurati baqara aayadda kale waxay fi suurati ancaam kuluu min amarihi idaa amara maxaa ka dambeeya waaatuu xaqahu yowma xasaadih ayuu alla leeyahy xaqiisa bixiya maalinta aad goosanaysaan marka waa waajib lays amraya arrintan nebiguna sal la alay slam waa tuu lahaa beertii ay sama waraabiso bimacnaa uu roob ku do-o ama ila dureeraya burqanaya aan dhib lahayn ay waraabiyaan haddii aan la idmaayo cushur baa ka baxaya wixii laakiin kharash iyo matoor iyo waxaa lagu waraabiyana waxaa ka baxaya cushur barkii waxaa looga jeedaa beerta tan kuu abuuran ee midhuhu kuu saaran yihiin haddii aad matoorra ku waraabiso oo shidaal ayd ku bixiso oo sidaa ay midho kaga soo baxaan midhihii ka soo baxay toban isleeg baa loo qaybinayaa meesha tobnaad barhkeed baad bixinaysaa tusaale waxaa kuu soo baxay toban kabdadood kabdada tobnaad baad maxaad bixinaysaa shub baad bixinaysaa maxaa ku hadhay marka adiga sagaal kabdadood iyo shub baa kuu hadhaya haddii laakiin aadan adigu matoorra waxba ku waraabin ay la soconayo ilaahay rabbaaniye ah ay beerta waraabiyaan oo adigu aad ilaha un aad biyaha intaad kasoo aad keli intaad u jeexdo biyaha ku waraabisa keliya oo aan kharash kaaga bixinba biyo rabaani alla ama roob baa ilaahay ku siiyo beertii kuu muxuu ahaa haddii alidma biyeeyey oo beertii ku waraabiyey hadday sidaa tahay in la hawlkaama soo gaadhine toban intaad u qaybiso beerta wixii kaaga soo go-ay tusaale toban kabdadood baa kuu soo go'ay oo hadhuudha kabdada tobnaad baad bixinaysaa marka ninkan marka ninkii hore shub baa loo rabay soo maa kan waxaa shubka loogu reebi waayey oo sagaal iyo bar loo siin waayey dee hawl baan ka gelin isaga marka ninkaasi matoor iyo hawl iyo shaqo iyo lacag baa ka gashay saasaa marka loo qaybinaya iyada zuruucda ay ku waajibayso waa timirta iyo cinabka iyo zabiibka waxyaalahaas iyo haruurka iyo gallayda iyo sareenka iyo digirta waxyaalihii dee kayd noqon kara waxaan dee kayd noqon karin yaanyada iyo basasha iyo baradhada iyo kuwaas zaka ka waajibi maysa waayo dee wixii waxaa la rabaa zakada ka waajibaysay xoolo kayd noqon kara waa inay yihiin hadda haruurka iyo galleyda iyo digirta iyo sareenka iyo waxaaso dhani timirta iyo zabiibka iyo waxaaso dhan soo soo kayd ma noqon karaan de waa la kaydin karaa sodaal la dhigi karaa soo maaha laakiin bal adigu cambe iyo liin iyo babay iyo muus iyo baradho iyo basal iyo ma stool ma ku xarayn karaysaa ma qurmaysaa dadka xitaa dhaqdee hagaajistay maalan meheradaha haystay iibinaya in sidaa loo qubo oo dhulka wax loo goglo saa loo fidiya mooyaane loo farasho haddii kale maxaa imanaya intay isku dhididooba wada qurmaysaa hadda markaa wadhacda suuqa dhex martay khudaarta waxaad arkaysaa intaasoo khudaaroo banaanka lagu soo qubay oo khaayistay oo hadii alidma intay isfuusho isku dhiditay marka laabudda waxaa wixii kaydsani karaa iyaga laftooda si kale ugu waajibaysaa hada ninka baradha islaanta baradhada ka shaqaysata ee xagga ay galbeed ka keenta iyo ninka basasha ka shaqaysta si kale ay ugu waajibaysaa midho ahaan dee ugu waajibi weyday dee ganacsada wey soo ma lacag buu ka dhalinayaa baasha lacagtaa uu bayac mushtarka ka dhalinayo ayaa sakadu xag kale kaga imanaysaa oo hadday lacagtiisaas intay intu u uruurto marba hadduu gaari baradha ama basala uu keenayo dee lacagtiisaa la eegaya hadday saka goys noqoto markaasa saka laga qaadaya soo ma laakiin midho ahaan dee looga qaadi maayo cidna waxba tari mayso waa qurmaysa in markaa dheri lagu shubo la cuno mooyaane ama maalmo yar oo kooban ay taalla mooyaane marka midhaha caynkaasa ayaa zakaduna ay ku waajibaysaa xagga wixii dhulka kasoo baxayay miqdaarku waa sidaas marka nebigu sal ly sl wuxuu yidhi iyada qudhooda qadar bay leedahay laysa fii maa duuna hamsata awsuqin sadaqa shan wasqi wixii ka yar sadaqa kuma waajibin wasqiga waxaa la yidhaahdaa waa waa waa awr xamiilkii awrku intuu qaado hal mar waa awrku laba kabdadood buu qaadaa laba kabdadood buu si xaraga leh u qaadaa marka wasqigu waa lixdan saac waa lixdan saac lixdan saac saaca wax lagu miiso lixdankii weeyaan marka haddii lixdan saac uu noqday wasqigii shan lix ku dhufa marka waa imisa shan lix ku dhufa waa imisa soddon soo maa shan meelood min lixdan marka waa imisa waa saddex boqol soo maahade an meeloo m lixdan waa imisa saddex boqol oo saac sooma hade ile lixdaynu sheegayno halkii wasqiba waa imisa waa lixdan saac shan marka wasqi oo wasqigiiba uu yahay lixdan shan lixdan ku dhufo marka waa imisa waa imisa saddex boqolna dee saddex boqol weeyaan saddexdaa boqol oo wasqi saddexdaa boqol oo saac saaci waa laba kiilo iyo badhba ka soo qaad laba kiilo iyo badh zakadu xisaab bay u baahanta sideedaba laba kiilo iyo badh baad lixdan ku dhufanaysaa ee saddex boqol ku dhufanaysaa ama laba kiilo iyo afartanba culimadu waa isku khilaafeen saacu ma laba kiilo iyo afartan garaamba ma laba kiilo iyo nuskiila ma laba kiilo iyo badhba ma laba kiilo iyo iyo haddii ala idmaayo rubucba ma laba kiilo saddex kiilo waa laisku khilaafay ibnu cuthaymiin caleyhi raxmatullah isagu wuxuu ku dabdiyaa inay laba kiilo iyo afartan garaam uu saacu yahay inuu yahay laba kiilo iyo afartan garaam laba kiilo iyo afartan garaam marka lagu dhufto saddex boqol saddex boqol oo saac marka lagu dhufto ilan saddex boqol baad haysanaysan soo maaha saddex boqol xagee ka timid xagee ka timid saddex boqol sheegay xagee ka timid shantii wasqi soo maaha de shantii wasqi oo wasqi waliba wasqigu waa awr xamilkii shantii awr xamilkii ahayd ayaa midiiba muxuu ahaa lixdan ahaa soo maaha saddexdaa boqol oo saac ayaa waxaad ku dhufanaysaa ila hadda saac lama isticmaalo kiilaa la isticmaalaaye ayaa maxaad ku dhufanaysaa laba laba kiilo iyo afartan garaanba ku dhufo maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxaya lix boqol iyo laba-iyo toban kiilo maxaa kuusoo baxaya lix boqol iyo labaiyo toban kiilo lix boqol iyo labaiyo toban kiilo waa imisa waa lix kabdadood iyo rufuc ile kabdadii bariiska ahayd soo boqol kiilo maaha shubki baa muxuu yahay shubki waa imisa waa konton soo maa haddii kabdad la yidhahna waa boqol soo maa marka lix boqol iyo laba iyo toban kiilo waa intee kabdadood waa lix kabdadood ama lix oo beriisa iyo iyo rufuc marka soo maaha dee lix boqol rufuc waa laba iyo toban kiilo iyo bar soo maaha weli bar baa ka yara dhiman saas wey marka haddii wixii beerta kaaga soo go-ay ee timir ahaa ee hadhuulaha ee gellayaha ee digiraha ay noqdaan lix boqol iyo laba iyo toban kiilo hadday noqdaan zakaa ka waajibaysa say zakaa uga waajibaysaa sidii hore dib ugu celi haddii aad matoora ku waraabisayna maxaa ka baxaya nisfu cushur sooma hadde toban u qeybiya meesha tobnaad baad maxaad ka bixinaysaa bar baad bixinaysaa haddii aada matoora ku waraabina ilaahay ku waraabiya ama ila biyaha soconaya alla intuu beer agteeda kaaga sameeyey aada biyaha ku duduwdana imisaad bixinaysaa toban uqe meesha tobnaad baad bixinaysaa marka waa fahamta soo ma saasaad xisaabta isugu dhufanaysaa marka xubuubta iyo himaartina nisaabka iyaga marka waxay kaga duwayeen kuwa hore iyagu hal mid unbaa laga eegaa maxay tahay midda laga eego waxaa laga eegaa laba qodob qodobka koowaad in waxani ay bislaadeen horta ila wax qaydhin dadka la siin maayo koo waa inay bislaadeen labo waa in nisaabkii uu gaadhay yacnii intay ku sakagoyn lahaayeen waa in wixii beerta laga soo guro ay gaadheen shardigii saddexaadee xoolaha u yiilay uma yaalla isaga xoolaha iyo lacagta u yiilay oo muxuu aha shardigaa saddexaad in sanad ka soo wareega soo maa xaydaanulxawlkii isaga loo eegi maayo binasi qawlihi wa aatuu xaqahu yowma xasaadih xaqiisa bixiya maalinta aada goosanaysaan baa ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala waa fahamti soomaa hadda wixii beera ka soo go'ayay laba shardi baa loo eegayaa waa in waxaani ay bisil yihiin oo ay si fiican u bislaadeen midda labaadna waa maxay waa in nisaab ay gaadheen laakiin loo eegi maayo beertii waxaynu ka soo gurnay inoo dhiga sanadkan sanadkiisa ayaynu bixina la odhan maayo waa khalad laakiin geeliyo adhigi iyo loodii iyo wixii dahab iyo fido ahaa iyo lacag ahaa iyaga maxaa loo eegayaa waxaa loo eegayaa inuu usoo wareega soomaaha nisaabna uu gaadho saasay kaga duwan yihiin marka iyagu wuxuu yidhi sheekhu curuudu tijaara iyo curuudu tijaara curuud waa jamcu cardin cardiga waxaa la yidhaahdaa waa wixii ganacsi loo soo bandhigay curuudu tijaarati tijaaro iyo ganacsi wixii loo soo bandhigay ee bakhaaro dukaamo sandaqado wadhac lasoo dhigay oo in la iibsado loo wadhay ayaa la yidhaahdaa curuudu tijaara marka curuudu tijaara wixii iyaduna ganacsi loo soo bandhigay sidaa weeyaanoo waa wixii dee loola qastay weeyaan in la iibsho oo ribix iyo faa'iido laga helo zakaana ka waajibaysa oo aayaddii horen baa loo daliishadaa allah wuxuu yidhi anfiquu min ayibaati maa kasabtum anfiquu min ayibaati maa kasabtum min ayibaati maa kasabtum mujaahid markuu fasiraya wuxuu yidhi ay min atijaara tijaaradii ganacsigii ayaa looga jeedaa marka dee curudu tijaarana wixii qofkii bakhaarka u yiilay ee uu iibinayay ama dukaanka u yiilay ama bibitada u yiilay ama farmasiga u yiilay ama dukaankii dharka u yiilay uu iibinayay ama muxuu ahaa dee wadhacdi kuu yiilay waxaasaad qiimaynaysaa qiimaha lagu bixinayo ma qiimihii aad shaygan soo siisataybaa maalintaad soo iibinaysay mise waa qiimaha maalintaa uu joogo labadaa kee lagu qiimeynaya maalintaa midka uu joogo maalintaa sakadu soo gashay ee aada sakada bixinayso maalintaas waxaa gacantaada ku jira qiimaha uu joogo ayaad maxaad yeelaysaa baad ku qiimaynaysaa dukaanka waxa saaran oo dhan baad qiimaynaysaa shay shay baad u qoraysaa shay shay iyo qiimihiisa markaad qorto oo xisaabtii dejiso intuu ahaa dayntii u kaali marka wixii dayn ahaa dayntu waa labo midna adigaa lagugu leeyahy midna adigaa ale soo maahade adiga dayntii lagugu lahaa dib u dhig taa adigaa dadka aad ku leedahay soo qabo laba u qaybi taa dadka aad ku leedahay mid aad rajo ka qabto in ciddii amaahisay ay kuu keenayso iyo midaad ka quusatay sooma dhici karta inay jirto dadaad kaba quusatay oo meelay jiraan war aadan u hayn ama ay joogaanoo aad dee inaad isdishaan mooyaane daynba aad ka soo saari weydayba ciddii aad ka quusatay iyadoo dib isaga dhig maalintay kuu soo xarooto ayaad zakada ku buuxin doontaa booskeeda wixii aad rajo ka qabto in dayntu ay kaaga soo xarooto lacagtii deynta kaaga maqnayd intay ahayd baad totalinaysaa waad ku daraysaa waa fahanti hadda marka hore maxaad soo maxaad isu geysay marka hore wixii meheradaada yaalle oo dhan qiimaha aad ku qiimaysana waa qiimahee waa qiimihii maalintaa la siisanaya shay walba intaa markaad dejiso dayntii aad dadka ku lahayd laba u qaybi mid aad ka quusatay oad ka samirtay iyo midaad rajo ka qabto soo maha taad rajada ka qabto deji oo tootali xisaabtii hore ku dar xisaabtaa hore markaad intaadan markaa sakadii ka bixin waad isu geynaysaa waxaad markaad isu geyso tii adiga lagugu lahaa ila deen baa lagugu leeyahay inta deen lagugu leeyahay tootali adna markaad tootaliso ka go waa sooma markaad tootaliso maxaad samaynaysaa tan aad isu geysay baad ka jaraysaa inta kuu soo hadhaa hadday zaka goys noqotona maxaa laga doonayaa zaka ka bixi hadday zaka goys noqon weydo zaka lagama rabo inay zaka goys noqonayso maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa waa inay kuu goyn kartaa shan iyo siddeetan garaam oo maxay ah oo dahab ah haddii lacagta kuu soo hadhay markaad deyntaadii ka jartay wixii meesha yaalle aad dejisay tii aad rajo ka qabtay in laguu keeno aad u geysay xisaabta kuu soo hadhay hadday shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ah kuu goyn karto maxaa ku waajibayaa zaka ka waajibaya soo maahade saaa ka waajibayaa toban baad u qaybanaysaa marka qaabkaad uga bixinaysa zakadu waa toban haddii soomaali ahaan lacagta aad u qorshayso ama doolar ahaan laba sidood oo u kala bixin kartaa dolar haddaad u qorshaysana kunkii dolarba shan iyo labaatan baa ka baxaya kunkii dolar maxaa ka baxaya shan iyo labaatan oo marka waa rubuc ushur soo maaha ilaa kun dolar marka la yidhahdo kunkii dolarba shan iyo labaatan ka bixi maxaa meesha soo baxay waa rubuc ushur dee toban baad intaad u qaybisay baad boqolkii tobnaadna afar u qaybisay ila kunka dolar waa toban boqolaad soo maaha marka lagu yidhahdo kunkii dolar shan iyo labaatan ka bixi waxa weeyaan waa rubuc ushur soo maaha rubuucushur waa meeshii tobnaadoo afar loo qaybiyey meesheed baad bixisa ile boqolku waa afar shan iyo labaatanaad afar shan iyo labaatanaad meel bixinaysa hadduu soomaali yahayna hadduu soomaali yahay oo lacagta soomaali ay tahay iyaduna waxa weeyaan boqolkii kunba laba kun iyo shan boqol hadday dolar tahay hadda kun kun baynu xisaabinay milyankii maxaa ka bixinaysaa shan iyo labaatan kun kunkii dolarna shan iyo labaatan dolar hadday boqol boqol aad uga bixinayso boqolkii dolar laba dolar iyo badh boqolkii soomaaliga ahaa laba kun iyo shan boqol mafahanta xisaabtuna kugu cadda laabud waxaa ah qofka muslimka ah marka uu ganacsanayo jeebka uu lacag isaga shubo boosaasa wax u diro waqooyi wax u dir maaha waa inaad garanayso axkaamu lbayc bayca axkaamtiisii ribada waxay kugu soo gelayso zakada waxay kaaga baxayso waa inaad taqaana haddii kale waxaad cunaysaa khatar baad ugu jirtaa khatar baad ku jirtaa inaad xaaraan ku dhacdo taasna waa curudu tijaara alkhaamisu ka shanaad alrikaasu waa rikaaskii rikaasku waxay culimmadu ku fasiri jireen waa hantidii ummadihii hore hanti ay ka tageen ummado hore hanti ay ka tageen maalan rikaaska ma idin qoryaa idinka ya alcasal buu keenay miya malabkii weeyaan casalkii casalkii ii qori aniga laakiin waa malabkii isaguna malabkii isaguna zakadii baa laga bixinayaa oo malabkii qofkii markii uu haddii alla idmaayo malab uu soo goosto malabkaasi hadduu malab dee fara badan oo gaadho xilligii nebiga sal alay wasalam culimmada qaarna waxayna zaka ku waajibimaysa qaarna zakaaba ku waajibaysa ay leeyihiin laakiin sida saxa ah waa in malabkii isaguna hadduu gaadho haddii alla idmaayo inuu ku saka goyn karo waa in zakadii qofku uu ka bixiyo oo malabka dadka malab ka baac oo jirikaamo malabay noqdaan jirkaamaha malabkaee faraha batay hadday farabataan malabku oo jirikaamo ay gaadhaan oo haddii ala idmaayo dee awr xamilkii oo kale ay gaadhaan oo wasankiisu cuslaado markaa zakow ayaa ka waajibaysa isaguna rikaaskii buu sheeku keenayoo rikaasku isaguna waxa weeye waa hantidii ummadihii hore ay ka tageen ummadihii hore waxay samayn jireen haddii alla idmaayo dhulkay wax ku aasi jireen marka waa hantidii dhulka laga helay wax haddii aad dhulka qodid aad dhulka gudihiisii ka hesho wax hantiyoo ku aasan hantidaa dhulka gudihiisa ku aasan isagu waxa weeyaan waad soowaad soo qaadaysaa dabeetana shantaad u qaybiso ayaad meesha shanaad oo shan isle eg ah ayaad baad sadaqaynaysaa afarta kale ee soo harayna adigaa ku intifaacaya marka isagu waxa weeyaan waxaa waajib ah markaa waa rikaasu waa dafnu ljaahiliya arikaasu dafnu ljaahiliya jaahiliyadu wax dhulka ku aaseen baa la yidhahdaa waayo isagu suuragal mu ah in maaragtay iminka mxuu ahaa in mxuu ahaa xawl iyo waxaa loo eegi maaye marka gacanta lagu dhigo shardi kale isagu ma leh haddii aan idmaayo xawl iyo waxaa isaga nisaab iyo loo eegi maayo gacanta ma ku dhigtay shanka shan u qaybi qaybta shanaad ayaad sadaqaysanaysaa afarta kalena intifaacso waayo nabigu wuxuu yidhi fi rikaazi alkhumus fi rikaazi alkhumus buu nabigu yidhi alayh salaau wasalaam adaabidu haani daabidka labaad shuruuu wujuubi zakaati shuruuda ay zakadu ku waajibayso hamsatun waa shan shan shardi bay zakadu ku waajibtaa shardiga koowaad alslaamu shuruudda zakada ku waajibaysa waxaa looga jeedaa zakadii ku waajibi mayso maalkii laga bixinayay shuruudaas in la hela mooyaane shardiga koowaad alslaamu waa inuu qofku muslim yahay meesha maxaa ku baxaya gaalkiibaa bax wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaahi gaalo in sadaqada laga aqbalo wax kale ilaahay uma diidin waxaa loo diiday ilaa annahum kafaruu billaah ilahay bay ku gaaloobeen saasaa ilahay sadaqa lagu aqbali waaye waayo waa dembidhaaf wey sadaqadiyo qof aan muslim ahayna sadaqadu dembidhaaf kama dheefo waayo gaalku waa nijaas isagu haddii aan la idmaayo kufri iyo nijaas baa qalbiga uga buuxda muslimiintuna waxay isku waafaqsan yihiin zakadu inaanay ku waajibayn qofkii gaalka ah waayo inkastoo aakhiro lagula khidaabayo gaaladii amaa manaca maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nucimu lmiskiin wakunaa nahuudu maca alkhaa'idiin ay akhira caynkaa odhan doonaan laakiin waxa weeyaan iyadu zakada adduunka ku waajibi maadaama aan xeradiiba ku jirin athaani kale alxuriya alxuriyatu waa inuu qofka sakada bixinaya uu xor yahay halkaa addoonkiibaa ku baxay addoonkii lalaha saka ku waajibi mayso waayo nebigu sal alla alay wasalam arrintaasi sunnihiisa kuma cadda waatuu nabig sl man baaca cabdan lahu maalu qofkii addoon iibsadaa addoonkaasi maalkii uu lahaa qofkii iibsaday baa qaadanaya famaa lahu liladii baacahu kii iska iibiyey shaqo kuma laha ilaa an yashtaria almubtaacu kii iibsay inuu shardista mooyaane oo haddii nin adoona hadda oo xoogaa e, alaab yarna iska sitaa la iibiyo ninkii laga iibiyey baa qaadanaya alaabtiisii isagaba inuu kii iska iibinaya yidhaahda mooyaane adoonka qalayaan kaa iibinaya wixii alaabaha u haystayna waan kaala haraya saa inuu yidhaahda mooyaane marka halkaa waxaa laga fahmayaa adoonku wax nafle maaha oo sida xayawaanka o kale baa loo dhaqaya mulku nisaab nisaab mulkintii nisaab mulkintiina shuruudahay ka mid tahy qofku waa inuu milkiyo oo gacanta ku qabto tiradii iyo qadarkii sharcigu xadiday ee waajibiyey ee zakada waajibiyey weeyaan oo ay nisaabkaasi isku dheeli tiran yahayoo wix nisaaba gacanta ku jiro waayo nebigu sal lla alay wasalam waatuu laysa fii maa duuna hamsata awsuqin sadaqa wax shan wasqi ka yar sidaa ku waajibi mayso marka waa in mulkigii qofku waa in sanadu markay gaadho waa iyadoo waxaa dhici karta qofkii geeliina uu haysto ama adhigii haysto ama lo-dii haysto oo sanad usoo wareegay in waxaa dhici karta haddana dee nisaabkii uu gaari waayo soomaa sanadii baa soo war soddon adhi u haystaa isakaa laga rabaa kaasi waa maya waayo de nisaabkii baan mulki gacantiisa ku jirin ahayn marka waa inuu qofkaasi mulku nisaab waa inuu jiraayo waa inuu milkiyaa nisaabkii sharciga ahaa ayaa la rabaa oo gacantiisa uu ku hayaa maala haddii xitaa waxaa jirta wax le nataa'ij xoolaha ka dhasha xoolaha ayaa jira qofkii isagoo iska haysta laakiin isagaaba keeni doona iska dha yaan ka hormarin hadda araabicu kan afraad waa tamaamu lmulki mulki dhamaystirantii dhamaystirkii mulki dhammaystirkii waa inuu jiraa waa in qofka kan sakada bixinayaa waa in mulki dhammaystiran hanasho baa loo jeedaaye hanasho dhammaystiran waa inuu qofkani xoolahan u hantaayo gacanta ku haystaa oo haddii nisaabkii qofkii isagoo gacanta ku haystay oo xoolihiisu nisaab gaadhsiisan yihiin haddii markii sakadu soo dhowaatay xoolihii qaar ay ka baktiyaan ama lagaba dhaco ama lagaba xado u waayo waxa weeyaan de nisaabkiisu taam maaha ma dhamaystirna nisaabkiisu taam maaha oo ma dhamays marka mulku nisaa tamaamu mulki dhammaystirin waa inuu jiraa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab wuxuu leeyahay maydka inta maro ee loo xidho khaasatan khaas ahaan dumarka noo sheeg ee kitaabka inay ku qorantah tan darsiga soo marna raggiina saddex baa raggii waa saddex dumarkiina waa imisa waa shan soo maaha dee waajibse maaha soo maaha waa sunne waxaa sidaa weeyaan waa sidii dee salafku ay samayn jireen saasaa ah waayo qofka dumara raggu iyo dumarku adduunka markay joogaan oo nool nool yihiin way kala dharqaadasho badan yihiin hadda qof dumar oo idinka idinka mid a ah, inta ay shaya sidato raggan meesha marayaa ma sito soo maaha de marka iyagoo nool nool bay kala dharqaadasho badan yihiin markay dhintaanna waa kala astur badnaanayaan de waa kala astur badnaanayaan gabadhii iyo ninkii saasaa markaa gabadhina shan haddii loo heli karo haddii loo waayo ilaa saddex maro ninkii saddex mara isna la rabaa saasaa fiican meydka in loo habeeyo